alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin sala allah wslama wbaarak cla nabiyina muxamadi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu darsigaani waa kii labaatanaad oo ka mid a ah kitaabkii itxaafu saadati biqasasi saxaaba waxaynu soo gaarnay alqisatu asaadisatu walarbacuun qisada afartan iyo lixaad waxaa weeye alrajulu ninkii aladii kaasoo kaana ahaa yulaqabu mid lagu naynaaso ximaaran naynaasta ayuu lahaa dameer waxaynu dameerka u naqaan waa nin saxaabi ah magaciisa cabdulaahi baa la yidhahdaa caadiga ah laakiin naynaasta uu leeyahay waxay ahayd ximaar magacaasuu caan ku ahaa can cumar waxaa laga wariyay radia allaahu canhu anna rajula nin kaana wuxuu ahaa yulaqabu mid lagu naynaaso ximaaran dameer magacaas ximaara ayuu lahaa wa kaana ninkaasi wuxuu ahaa waa nin saxaabi ah yuhdii mid u soo hadiyeeya lirasuulilaahi rasuulki alla sala allahu calayhi wasalama alcukkata tabad oo min asamni subag ah iyo walcukkata tabad oo min alcasali malab ah waa haragga xoolaha oo inta la magdiyo weel laga sameeyo subaga iyo oodkacayana lagu shubta weeye waxaa laga yaabaa dadku magacyo kala duwan inay u yaqaanaan kaas weeye cabkadu faidaa goortii jaa'a uu yimaado saaxibuhaa xoolaha nebiga uu hadyadda ugu keenay ninkuu ka soo qaatay oo deynta weliba kaga soo qaaday yataqaadaahu xaalo uu ka guditaan dalbayo uu leeyahay war labadii tabadood oo subagga iyo oodkaca ahayd baalkii ee malabka isi jaa'a wuu la imaan jiray bihii qofkii uu xoolaha ka soo qaaday ilaa rasuulilaahi rasuulka alla ayuu ula imaan jiray sala allahu calayhi wasalam fa yaquulu wuxuu odhan jiray yaa rasuulallaahi rasuulkii allow acti sii haadaa ninkan ila socda hamana mataacihi alaabtiisii hadda hor aan kuu keenay lacagteedii siiyu u celi famaa yasiidu kama kordhin jirin rasuulullaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalama calaa an yabtasima inuu muusado dhoollo caddeeyo oo waya'mura uu fara bihi ninkii fa yucطaa markaa la siiyo la yihahdo wixiisaa loo celiyo lacag ahaan fa jii-a waa lala yimid bihi ninkii yowman maalin ilaa rasuulillaahi rasuulkii allah loola yimi sala allahu calayhi wasalam wal xaalqa shariba uu cabbay alkhamra khamro ninkii nin wanaagsan ahaan jiray oo rasuulka wax usoo hadiyeyn jiray ninkii oo khamro cabbay baa nebiga loo keena fa qaala rajulu ninbaa wuxuu yidhi allaahuma alcanhu allaahuma allahayow ilcan lacnad hun ninkan asaga ilaahu lacnad kuri maa maxaybaa agtara ka badnaansho badan maa yu'taa waxa loo keenaya bihi asaga rasuulallaahi rasuulka alla sala allahu caleyhi wasalam maalin walba waa la keenaya asagoo laleeyahay khamru cabay lacnad alla kugu dhacday ayuu yidhi faqaala qaala rasuulullaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama laa talcanuuhu ha lacnadinina ninkan fa innahu ninkan khamrada cabbay yuxibbu wuxuu jecel yahaa allaaha alle iyo wa rasuulahu rasuulkiisuu jecel yahaa abuu yaclaa xadiidkan wariyey asalkiisuna bukhaari buu ku yaalaa xadiidkan xadiidka moxamed ibnu camr ibni xasma wuxuu ahaa ninkaani magaalada madiina shay wanaagsan oo soo gala markuu arko oo la iibinayo intuu u tagu wuxuu leeyahay shaygaan anaa kaa gadanaya laakiin hadda lacag ma hayay dayn ahaan igu sii shay kastoo wanaagsan uu magaalada ku arko shaygiibuu inta soo qaado nabi maxamed u keeno wuxuu leeyahaa waa hadiyatun laku aan kuusoo hadiyeeya qaado hadhow markii wakhtigii daynta lagu ballamayo ninka uu ku ballamiyey la gaaro ou ninkii yihahdo war haddee adiga alaabta iga gatay wakhtigii dayntana waa la gaaray xoolahaygii lacagtoodii isii gacantu soo qabanaya waa soo kaxaynaya suu u soo wado buu rasuulkii uu hadiyadda u keenay kasoo dulridaya wuxuu leeyahay ninkan alaabtii hadda ka hor aan kuu keenay ninkan ka soo deynsadan weeye lacagteediibuuna rabaaye iska si mararka qaarkood nebigu wuxuu odhanayey oo soo alaabta adigu hadiyad igumaadan keenin haahe hadiyad baan kugu keeno inaan bixiyaan rabay laakiin lacag ma haysti iska bixi waxyaalaha cajiibka waxaa ka mid ah mar dambe iguma soo noqon kartid waxna ima soo hadiyen ima soo hadiyeyn kartid nebigu ma oran jirin wuu ku dhoolla caddaynayaa wuu ku qoslin koow xoolihii lacagtoodiina wuu bixinhayaa berri baa laga yaabaa haddana magaalada intuu shay qurux badan arkay inu yihahdo iga qaba waa hadiyadi wuu og yahay inuusan bixinaynin markaasaa nebigu hadhow wuxuu le war maxaa kugu dhacay lacag ma haystay iska bixi awalba hadiyad bay ahayd markaasaa nebigu dhoolla caddaynaya sala allahu calayhi wasalam rasuulka marka saasuu kaga qoslin jiray bukhaari waxaa ku soo aroortay oo fi saxiix bukhaari ku sugan waa inagii asalkiisa bukhaari buu ku yaallaa xadiidka cumar ibn khadaab asagoo allaakeyn inuu cumar yidhi anna rajulan calaa cahdi nebiyi kaana smuhu cabdallaahi nin waxaa jiri jiray wakhtigii nebiga joogay oo magaciisa cabdulaahi la odhan jiray wa kaana yulaqabu ximaaran soo hadeer maynaaso sheegin magacaasoo naynaastawlaa ximaar wa kaana nebiyu sala allahu alay wa kaana yudxiku rasuulalahi sal lay sl rasuulkuuna ka qoslin jiray waxa uu rasuulka kaga qoslin jirayna waa xoolo uusan lacagtooda oo hadiyad nebiga ugu keeno markuu nabiga u yimaadana hadha uu ku yidhahdo xoolihii haddaayta aan kuu keena iska bixi lacagtooda lacag ma hayste marka nebigu waa ku qosli jiray nebiga saasuu kaga qoslin jiray dhowr jeer buu inta khamro cabay waa isagoo khamro cabay nebiga loo keenaa nebigu jeedl waxaa cajiib ah dhowr qodob markaad meeshaa ka fiirisa khamriyo cab buu nebigu hadiyad ka qaadanayaa sal allau wasalam khamriyo cab baa nebigu sal allau wasalam markuu wax ka qosliya uu la yimaado nebigu u muusoonaya u dhoolla caddaynaya sal allau wasalam qofkani waa muslim hadduu khamro cabo ama uu qaad cuno ama uu daraagis isticmaalo iyo balwad mar hadduu daa'irada islaamka ku jiro iimaanka uu leeyahay islaamnimada intuu ka haysta unbaad kula dhaqmaysaa wanaag u samaynaysaa waxaa macaasidaana dar ilahi baad ugu nici laakiin qofkii wax yar oo khalada ah haddaad ka dareentidba haddaad fogaysidba shaydaan baa laga yaabaa inuu gacan hadiya yihahda isaga soo bax arinkaasuna khalad weeye sidaa awgeed baa markii dhowr jeer la jeedlay baan inuu maalinkii dambe wuxuu ku yidhi lacnad alla kugu dhacday maalin walba ma la keenayaa markaasaa rasuulku yidhi ilaahay baan ku dhaartay allihii rasuulkiisuu jecelihi oo hadduu ilaahay rasuulkiisa jecelyahay muxuu khamradaa u cabbaa oo yaa ku yidhi qofka ilaahay rasuulkiisa jecel ma khaldami karo intaanaas waxaa laga yaaba caawa haddii la yidhahda rasuulka alla ma jecella ruux walbana khalad gooniyuu leeyahy mid baa laga yaabaa inuu ku aafaysan yahay ribada wuxuuna la yaaban yahaa kaa ribadaa cuna midka khamrada cabahaya lacnadu kugu dhacday buu leeyih magaaladii xashiish iyo balaayo soo geliyey oo adugu maadaa ducaysanaad keentay mid baa waxaa laga yaabaa inuu dadka toorreyda geliyo xoolahooda dhaco wuxuu la yaaban yaha kuwa dadka qarxinahaya wuxuu le beledi ku dhacday ummaddii waad gumaadeen oo ma ada adugu baraka qaba adba toorrey baad gelaysaa moobeeladaad sida macaasida iyo khaladku kaaga dhaco baa khamri yacabkuna wuxuu u yahay ruux muslim oo khaldamay maaha inaan khamrada hawsheeda fududaynayno laakiin waxaan leenahay yaan la gaalaysanoo diinta laga saarin mar hadday daa'irada islaamka ku jiraan nabi maxamed baa leh laba waxyaaloodba isugu dara kow wuxuu yaha lacnadinina oo dadkii lacnaday wuu ka reebo sababtu waa maxay lacnad alla kugu rid waa maxay naxariista alla kaa durji weeye shaydaan baa u qurxiyey khamrada shaydaan dhantu ka waa maxay in qofkaas naxariista ilahay uu ka durjiyo macnaheedu marka waxa weeye dantii shaydaan uu ka lahaa qofkan baad leedaha allaha kugu kaalmeeya shaydaan intaasaa ohan lahayd u duce ilaahu soo hanuuni dheh ilaahu xaqa tus dheh wuxuu inoo faa'iideynayaa oo culummadu ay leeyihiin wuxuu ina tusinaya waxaa ka mid ah wuxuu radin ku yahay xadiidkan oo radinayaa dadka qaba qofku hadduu kabiire iyo dembi weyn ku dhaco dadka sheegtay dadka noocaasihi inay yihiin gaalo xadiidkaa radinayay kabiiro ku dhacay khamruu cabbay khamradana nebi maxamed wuxuu ku sheegay umulkhabaa'if inay tahay wax allaala waxa xun oo dhan khamraa asal u ah baloo dhan ayaday ka timaada walidaalika waxay sheegaan nin islaan intay u wacatoo guri guri ugu soo galay bay albaabka hoos ka xirata saddex qodob adaa door u leh bay tiri ilmaha yarka hoo saqiirka ah inaad dishid ama khamrada halkaa taalla aad cabtid ama aad aniga iga zinaysatid saddexdaa inaad samaysid maahane maanta ma baxaysid bay ku tiraali albaabkuna waa u xihan yihi yaa waa su-aal muhim ah in la isweydiiyo su-aashaas miyay ka xoog badan taha waxaa laga yaabaa inay ka xoog badan tahay sooma dhici karto inay ka xoog badan tahay waa suurtagal waxaa kaloo mumkin oo suurtowda inay awood kala haysato khaarijiyo isku halaynayso oo ay tiraahdo hebel iyo hebel baa ii diyaarsan waxyaalo badan baa suurtooba waxaa kaloo suurtowda inay tiraahdo haddaadan sidaa samayno waa ku ceebaynaya hadda laakiin waa dhowrsan tahay intaa mid samey waa ku badbaadinayaa geesuhu fiiriyey uu fakaray wuxuu isri waa xaaraan ilmo yaroo saqiiroon waxba galabsanna ma dili karti ale waxa ugu fudud inaad khamre cabto ilahay u toobadkeenti khamradii buu cabay wuu sarkhaamay ayadii baa isu qurxisay uu ka zinaystay ayadii wiilkii yarka ahaana khamradii baa ka dhex tustay markuu daraagiskii isticmaalay markaasuu asagiina kow kaga sii saddexdii qodoba waa sameeyey zinaysay islaamtii ka zinaysay oo ilmihii diliyey khamradiina waa cabay yaa labada kale sabab u ahaa alkhamr umulkhabaa'i weeye khamradii noocaas ahaa oo nebi moxamed uu ku sheegay umulkhabaa'if inay tahay ninkii cabay oo shayddaanka ugu kaalmayn inay soo dhoweeya ilaahyow khayr siiyo hanuuni ku dhahaya waaniyana wax u sheega xadkana shareecadana waa lagu oofinaya ruuxa noocaasa xadiidkani marka maadaamuu nebigu yidhi ha lacnadinina waxay ku tusinaysaa weli asalkii iimaanka baaq ku aho waa muslim wuxuu kaloo xadiidku inoo faa'iideeyoon ka qaadanaynaa inuu qofku dembi weyn galo iyo inuu ilaahay rasuulkiisa iyo allaba jecel yahay isma anfinayaan oo iska hor imaan maayaan way dhici kartaa dembi weyn inuu kaa dhaco ilaahina aad jeceshahay rasuulkiisana aad jeceshahay ma la fahmo qodobka khamruu cabbay nebi moxamedna wuxuu leeyahay fa innahu yuxibu allaha warasuulahu ilaahiyo rasuulkiisuu jecelyihi khalad ka dhacay weeye shaytaan baa intaa ku duufsaday laakiin jacaylkii asalkaha waa ku baaqi wa ilaa haddaysan sidaa noqoteen nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalama ma sheegeen inuu ninkaanu ilaahiyo rasuulkiisa jecel yahay xaggana dadka kama umma diideenoo ma yidhaahdeen ha lacnadinina laakiin waxay ku tusinaysaa iimaan buu leeyahay walow daciifba ha noqday ilaahi rasuulkiisana waa jecel yahay oo qalbigiisa weli khayr baa baaqi ku ah sida awgeed dadka ahlu macaasida ah ayadoo cisyaanka iyo xumaha ay ku jiraan aan nicibnahay waa inaan soo dhaweyna haddana islaamka ugu gacan haadino wanaagga aan tusno xumaatada uga digno si wanaagsanna aan ula dhaqanno alqisatu saabicatu walarbacuun qisada afartan iyo toddobaad abudaxdaax saxaabiga loo yaqaano weeye abudaxdaax iyo wa fadligiisa can anas waxaa laga wariyey radia allahu canhu anna rajula nin baa qaala wuxuu yidhi yaa rasuulallaahi rasuulkii allow inna li lifulaani ninkii hebel la yidhaahda waxaa u sugnaatay nakhlatan geetimireed wa ana aniguna uqiimu waan ku toosisan lahaa xaa'itii derbigayga oo wareegsan bihaa laantan yartahoo timirtahoo uu leeyahay fa amurhu waxaad fartaa an yucطiyanii inuu laantan yartaa isiiyo xataa uqiima ilaa aan ku toosiyo oo aan ku hagaagsadaa xaa'itii derbigaygan wey bihaayada ayada faqaala nebiyu nebiga wuxuu ku yidhi sala allahu calayhi wasalama lahu ninkii laanta timirtaa lahaa acti sii haa laantan iyaahu ninkan walaalkaayoo codsanaya waxaadna ku siisaa binakhlatin bibadeli nakhlatin laantimireed inaad ku bedelatid oo filjannati jannada ilaahay ku dhex taalla laantaani waa laan adduunyo magaalada madiina ku dhex taalla laakiin waxaan kugu bedelayaa laan jannada ilaahay ku taallo oo markaad dhimatay ilaahay uu ku siinayo oo aan kaa dhammaanaynin fa abaa wuu diiday wuxuu yidhi ma siinayo oo waxay isweyddiin mudan macaasi nebi moxamed ku caasiyoobaba maya laantan milkigiisa weeye shaygan mulkigaaga hadduu yaho adugu aad leedahay hebel si haddii lagu yidhaahdo haddaa rabtidna waa siin kartaa haddaa rabtidna waa u diidi kartaa marka xoolihiisiibu wuxuu yidhi aniga iib iga ma aha ee ma aha nin nebi maxamed caas ku caasiguroobay sal aleyhi wasalam fa ataa waxa uu yimid hu ninkii laanta laga codsadoo diiday abudaxdaax saxaabiga loo yaqaano ayaa u yimid fa qaala wuxuu yidhi bicnii iiga iibso nakhlataka laantimireedaadan bixaa'itii beertaydan weyn waxaa la sheegaa dhowr boqol oo geed baa ku dhex taallay derbigaa wareegsan oo abudaxdaax uu iska iibinayo dhowr boqol oo geed oo nooc walba lahoo soo baxay marka beertaydaa weyn oo intaasoo geed ku taalo halkaa laan oo timirtaa iga siiso oo nebigu kaa codsay sal alla fa facala waa sameeyey waxaad u fiirsataa geedkii jannada ku yaalay oo nabi maxamed yidhi war jannadan geed kaa siinahayaa tan iska bixi wuu diida ninkaan laakiin geedihii adduunyada ku yaallay oo abudaxdaax uu beertay waa ku doorsaday oo waxbuu kaga gatay khalaas saasuu sameeyey fa ataa abudaxdaax baa wuxuu u yimid annabiya nebigu u yimid sala allahu calayhi wasalam fa qaala wuxuu yidhi yaa rasuulallahi rasuulkii allow innii anugu qad ibtactu waan soo iibsaday an nakhlata laantii timirta ahayd oo lagaa diiday jannada ilaahay inaad ugu baddashidna ninkuu kaa diiday bixaa'itii derbigaygii iyo beertaydii weyneed ayaan ku soo iibsaday qaala abudaxdaa wuxuu yidhi fajcal u yeel haa laantaas ayada ah lahu ninkii markii hore codsanayay in laantaa la siiyo beertiisa ku hagaagsado nebi moxamedow adugu hadda siibuy faqad acdaytuka ku siiyey adaan kugu wareejiyey haa laantii timirtahayd oo aan soo iibsaday mala socotaan qisada ninkii laanta nebi moxamed ka diiday in jannada mid ku taalla loogu bedelo abudaxdaax baa beer dhan ka siistay laantii abudaxdaax marka beertiisii ninkiibuu ku wareejiyey hal laan oo keliya u soo hartay laantii ayada ahayd maadaamuu nebi moxamed uu ninkaas yiri janna lagugu bedelayaa intuu yimid buu yidhi haddaan anagu laantii keena janna ma lagu bedelin ha bas waan soo gaday beertaydii baan kusoo kula soo wareegay ku wareeji ninkii arabtay inaa faqaala rasuulullaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam kam min cidqin badana rucub iyo laantimireed radaaxin waasicin weeyaan ballaaran oo liabidaxdaax saxaabiga abudaxdaax la yidhaahdo u sugnaatay filjannati jannada dhexdeeda alla badana laamo waaweyn oo rucubahoo laalaada oo ilaahay jannadiisa ka laalaada oo uu abudaxdaax iska leeyahay ninkii horetana hal laan buu diidoo laan loogu bedelayo ninkanina beer dhan buu intay iska wareejiyey ba ilaahay jannada wuxuu ugu diyaariyey laamo badan oo rucuboo laalaada oo beer ah waxaa dareemaysaa abudaxdaax inuu ahlu janno yahay sababtoo ah ninka jannada laamaha kuluhu waa nin jannadi galay sooma almubasharuuna biljannu ku jiraa marka qaala wuxuu yidhi haa kelmaddaas ayada ayuu nebigu yidhi miraana dhowr jeer kam min cidqin radaaxin liabi daxdaaxin fi ljanna qaala anas wuxuu yidhi fa aataa wuu yimid abudaxdaax imra'atahu xaaskiisiibuu u yimid fa qaala wuxuu ku yidhi yaa umma daxdaax daxdaax hooyadiisay ukhrujii ka soo bax min alxaa'idi derbigan wareegsan oo aad ku dhex jirtid waan gaday ee sidii hore umalihinee milkigiisi waa inaga wareegee ka dhex bax fa innii anugu qad bictuhu waan iibiye hu beertan iyo derbigaan isku qoofalan binaklatin laan timir ohoo filjannati jannada dhexdeeda ku taalla fa qaalat waxay tihi rabixa wuu faa'iiday albaycu iibkii waa faa'iiday ow kelimatan kelimad ayay tihi tushbihuhaa taa shabahda oo e axmed baa wariyey ibnu xibbaanna waa saxiix yeela waxaad dareemaysaa abudaxdaax nin wanaagsan buu ahaa sidoo kale xaaskiisuna qof wanaagsan bay ahaydoo xagga khayr jacaylka iyo janna raadiska iska shabahaan qof dumar ahoo ninkeedu beer intuu u sameeyey beerteedii dhex joogta inuu gaday iyo inuu bixiyana uusan hadda ka hor u sheegin wax allaala waxaynu hanti lahayn waan wareejiyo jannadan inuu ugu bedelay isaga soo dhexbax waryaad nugu ogtah oo islaam ah caruurteenna xaggee ku ogtah janno annagaa tukanayno soomayna maxaan u shaqaysanayn annagmaysan odhan laakiin waxay tihi rabixa albayc alailahi iibkeenna waan ka faa'iidinay qof wanaagsan bay ah. nin waxaan soo marray sidaasoo kale xaas ducaqabtaa u qaba oo abutayihaan loo yaqaan abulhaytham ibnu tayihaan sooma xusataan oo nebi moxamed sal alla alayhi wasalam iyo abuubakar iyo cumar iyo marti qaada jiroo wanaagsanaa dad wanaagsan oo khayrka isu kaalmaysanayay ahaayeen waxaad dareemaysaa xusnul mucaasharada ka dhaxaysa dhaqanka wanaagsan oo labada qof oo isqabta la raba inay isugu dhawaaqaan waxay carabtu taqaan kunyada waa isku sharfi jireen abulfadli abulxandala ninka asagoo magaciisa la yaqaan baa kunyadiisa loogu yeerayaa sharaf iyo cizu dareemayaa marka xaaskiisiibu marka wuxuu ku leeyahay yaa uma daxdaax naayaa heblooy kumuusan odhan qur-aankaana ilaahay wuxuu ina farayaa waquuluu linnaasi xusnaa dadka wanaag in lagula hadlo wuxuu nebigeennu ina barayaa ereyga wanaagsan oo dhowrsoon inuu yahay sadaqo ajar laga helaya iyo abaal sidaa awgeed qofka shariigga kugula ah noloshoo kula wadaagaya waxaa la rabaa si wanaagsan inaad ula dhaqanti waxaa jira nin saxaabi saxaabiyaho kale oo nebiga u yimi sal alla alayhi wasalam oo yii nebi allow ninkaasu waa i dhibay laan yar buu igu aglayaho nafti igu keenay markaasaa nebigu yidhi war laantaan isii suyir kusiin maayo iga gado kaa gadan maayo mid jannada ku taalla iga bedelo kaaga bedelan maayo waa nin saxaabi ah markaasaa nabigu yidhi weligey ma arag ninkaa bakhaylsan nakata muu soo istaag hal nin baa kaa bakhaylsanoo waa ninka salaanta ku bakhaylay asalaamu calaykum xoolo kaaga nusqaami maayaan miisaankaagu isku dhimi maayo balaaye iyo xanuuna ka qaadi maysid asalaamu calaykum khalaas intaa haddaad quuri weyday lacagna quuri maysi ninkaas haddaad ugu bakhiilsan marka alqisatu athaaminatu arbacuun qisada afartan iyo sideedaad kacabnu maalikin saxaabiga loo yaqaan weeye iyo wa towbatuhu toobadkeenkiisa ilaahay uu ka toobad aqbalay wuxuu ku jiraa kacab bnu maalig dadka ilaahay qur-aankiisa uu ku sheegay asaabiquuna alawaluun wuxuuna ahaa nin ansaari ah waa ansaar can cabdiraxmaan bni cabdilaahi bni kacab ibni maalik waxaa laga wariyey intaasba asiga ku abtirsan cabdiraxmaan waa ina cabdulaahi cabdulaahina waa ina kacab bni maalig oo ninka qisadu qusayso ah anna cabdalaahi bna kacbin ibna maalikin cabdulaahiga ina kacabina maaliga ahaa wa kaana cabdulaahi wuxuu ahaa qaa'ida kacbin kii hogaamin jiro oo gacanta qaban jiray min baniihi wiilashiisa xaggooda xaaluu ka ahaaday xiina waqtigii camiya uu indhabeelay kacab bnu maalig saxaabiga kaloo indhabeelay kumahan soo maray cabdulaahi bnu cabaas baan soo mara ayib marka cabdula ninkii la yidhahda kacab ibnu maalik markuu indhabeelay wiilkiisaan cabdullah ayaa hogaamin jiray oo usha u qaban jiray imaamu muslim baa wuxuu wariyey fii saxiixihi wiilkaa markuu ka warramayey buu wuxuu yidhi wa kaana qaa'ida kacabin xiina usiiba bibasarihi markii aragga laga soo gaaray kacab ibnu malik wiilkiisaasaa hogaamin jiray wa kaana aclama qowmihi wa awcaahum liaxaadiidi asxaabi rasuulillahi sal lla alay wasalam wuxuu ahaa wiilkaa yari saxaabadii nebi muxamed axaadiista ay nebi muxamed ka wariyeen ninka reetolkii ugu yaqaana ayuu wiilkaasi ahay nin aad u fahmo badan buu ahaa qaala wuxuu yidhi wiilkaas cabdulaahi ah samictu waxaan maqlay kacba bna maalikin kacabkii ina maaligahaa yuxadidu xaalo uu ka warramayo xiina waqtigii takhallafa uu ka haray can qisati tabuuka qisadii tabuuk asagoo ka warramaya wa qaswatu tabuuk ayib wiilkaani wuxuu leeyahay aabbihii asagoo ka hadlaya waxaan maqlay kacab ibnu maalik kacab ibnu maalik muxuu aabbihii ugu sheegayaayoo u oran la'yahay samictu abi baan maqlay miyayna caasinimo ahayn waynu soo marray ka jawaaba yaa inaad ka jawaabtaan baan u fadhiya kacab ibnu maalig aabbihiis buu leeyahay kacab ibnu maalig buusal oran samictu abi aabbahay baan maqla marka culama alla see loo gelaya hawshaa ya aha curfigii waagaa jiray muxuu ahaa marka aabaha in lagu yiraahdo magaciisa ay waa soo dhaweys wax yar ay dhiman ku daraysaa haye aabbahay gurigiisa taas waaba okay sii la roy soo maa aabbahay gurigiisaan jooga sax laakiin ninkan waa isku mid marka si ha loo gala labadaba haddii la yidhaha abubakar gurigiisa iyo cumar gurigiisaba caruur aabahood magaciisa ku sheegaysa see loo gelin hore aan usoo sheegno waxaynu nidhi culummadu waa ka hadleen wuxuu hadduu ikhbaar yahay iyo warbixin cid laga waramayo magaca waa la sheegi karaa ma la fahmo laakiin yeeritaan hadday noqoto lama ogola miyaynaan ka soo hadlay ha hadduu hadduu wiilku odhan lahaa kacabow kaalay caasinimay noqon lahayd laakiin hadduu yidhahdo kacab ibnu maalik baan maqlay kacab baa halkaa maray caaishaay tiraahdaa abubakar saasuu ahaa cabdulaahi bni cumar uu yidhaahdo cumar ibnu khadaab baa sidaa ahaa wuxuu waa warbixin la dhiibayo marka warbixinta noocaasoo kaleeto ah wax dhiba umaysan arki jirin waana saa curfigii waqtigaa jiray saasuu ah ayib qaswatu tabuuk meesha tabuuk loo yaqaano madiina magaalada madiina oo magaaladii rasuulka ahay sal alla alayh wasalam iyo shaam dhexdooda ayay ku taallaa afar iyo toban jeedirar ayaana loo sii socdaa marka madiine laga tago halkaasay ka tabug ku taallaa taas waa makaanka tabug ay ku taallo kow sababka keenay nebi moxamed inuu ku duulana qolyo meeshaa tabuug deganaayoo asalkoodu carab aha laakiin kristaan noqday iyo qolyo reer ruum oo ka sii shasheeyey baa nebi moxamed waxaa warku ku soo gaaray inay diyaargaroobayaan oo u diyaargaroobayaan inay nebiga soo weeraraan sal alla alih wasalam ka hortag bay ahayd nebigu marka uu meeshooda kaga hortegey duulaanka waqtiga uu dhacayo bisha rajab ayay ahay sanadkuna wuxuu ahaa sanadkii sagaalaad xaajatulwadaacoo nebi maxamed xajkii uu u dembeeyey ahaa intuusan dhicin ka hor bayna ahayd sanadkii sagaalaad bay ahayd bishu waa rajab sanadkuna waa sanadka sagaalaad meeshay ku taalayna waa sheegnay qaala kacab wuxuu yidhi lam atakhallaf kama harin can rasuulillaahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalama fii qaswatin duulaan duulaankaasoo hasaahaa uu duulay ilaa fii qaswati tabuuka duulaankii tabuuk ma ahane waxaa la sheegaa duulaan nebi moxamed uu duulay kii ugu dembeeyey weeyaan baa la sheegaa tabuuk hayra annii anugu kuntu waxaan ahaa takhallaftu mid ka haray fii qaswati badrin dagaalkii badarra waan ka haraybu maaqa dagaal buu marka ka haray sida meesha ku qoran kii tabuukna waa ka haray kii badarna waa ka haray wuxuu yidhi walam yucaatab laguma canaanan axaddan qof oo takhallafa ka haray canhaa can badrin dagaalkii bader dadkii ka haray cidna ma canaanan innamaa kharaja wuu unbaxay rasuulullaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalama yuriidu xaalo uu doonayo ciira qurayshin quraysh safarkeedii ciir waxaa loo yaqaanaa soomaaliga haamaha la lulo caanaha ku jiraa loo yaqaanaa laakiin ciir hadda halkan waxaa loola jeedaa waa safarka iyo dadka socdaalka ah awrta wata awrtaasna ay sahay iyo cunto iyo raashin iyo wax u saaran yihiin ciira qurayshin marka quraysh safarkoodii ayuu nebigu u baxay sal alla calahi wasalam xataa jamaca ilaa uu kulmiyey allaahu alle baynahum ummadda nebi moxamed oo wakhtigaa dullaanka ahayd iyo wa bayna caduwihim cadowgooda calaa hayri miicaadin ballan la'aan ballan inta la ballamay ree badanre ay yidhahdeen halkaa isugu kaaya keena saxaabaduna ay yihahdeen halkaa isugu kaaya keena ma jirine ayagoon ballamayn bay cagta gacanta isa saareen walaqa shahidtu waan xaadiray buu yidhi maca rasuulilaahi rasuulka alla la jirankii sala allahu calayhi wasalama leylata alcaqabati hameenkii caqabada baycatulcaqaba nebiga lala gelayay sal alla alih wasllam iyo heshiiska xiina waqtigii tawaahaqnaa aan isku waafaqnay calal islaami islaamnimada inaan diinta ilaahay ku dhaqanno oo nabi maxamed u gargaarnoon jihaadno ayaan heshiis nebiga kula galla wamaa uxibbu ma jecli anna lii aniga inuu ii sugnaado bihaa baycatulcaqaba beddelkeeda ba-du macaani badan bay leedahay macaanideeda waxaa ka mida a inay ku tusto bilbastacin wacaddi cawd cawid alsiqi wa mila mac wa cambi marka bedeliyey ku tustaa mashhada badrin dagaalkii badarka qaybgalkiisa iyo maalinkii baycatulcaqaba nebi moxamed aan la galay ma jeclaadeen biyo baycatulcaqaba haddii la yidhaahda bader ku bedelo inaan ku bedesho xataa ma jeclaadeen biyo wa in kaanad haba noqoto badru dagaalkii bader adkara mid la sheegsheeg badan yahay fi naasi dadka minha min alcaqaba caqabaha laga sheegsheeg badanta oo dadku inta caqaba taqaana baycatulcaqaba iyo inta dagaalkii bader garanaysa waxaa caan badan oo shuhro badan dagaalkii bader dadku saas ha u bi laakiin anugu beycatulcaqabaan jeclahay bu kaana waxa ahaa min khabarii warkayga annii anugu lam akun inaanan ahayn qatu weligay aqwaa mid la xoog badan yahay walaa ay sara mid la dhaqaalo badan yahay xiina waqtigii takhallaftu aan ka haray canhu can rasuulilaahi sal alla alayhi wasalam fii tilka taas alqaswa alqasaati ee dullaanka ah maalinkii qaswatu tabuuk nebi maxamedna aan ka haray xagga dhaqaalaha maalilan ka dhaqaalo roonaa ma jirin xagga xoogga iyo quwadana maalilan ka xoog badnaa ma jirin wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye majtamacat ma kulmin cindii agtayda qablahu dullaankaa ka hor raaxilataani laba gaadiid qatu weligii xataa jamactu ilaa aan kulmiyey humaa laba gaadiid fii tilka taas alqaswati ee dullaanka ah weligay maalinkaa ka hor laba gaadiid isumaana keenin bu laakiin maalinkii qaswatu tabuuk nebigu aadayay laba gaadiid baan haysto aan ku jihaadi karay walam yakun ma ahayn rasuulullaahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalam yuriidu mid doona qaswatan duulaan ilaa warraa wuu sarbeeban jiray biqayrihaa meeshu u socda meel aan ahayn ayuu xoodaamin jiray oo dadka waraysan jire tawriyada waxaa loo yaqaanaa waa qofku inuu sheega lafdi yaxtamilu macnayeyn lafdii laba macno ay ka suurtowdo labadaa macna mid ka midana fahamka dadka uu durba la qabsan karoo soo dhaweynayo midna uu fog yahay labadii eray baa kii dadku ay isla markiiba fahmayeen inta dib dhigatid baad kii kala sheegaysa dadkii marka waxay u qaadanayaan inaad ereygan isla markaba dadku usoo degdegaya fahamkooda aad ula jeedo adna mid kale aad ula jeeda culummadu waxyaalahay ku tusaalayan waxaa ka ah. waxaad aragtay nin madluum oo la dulminayo markaasuu wuxuu ku niyaho waa la qari iqari markaasaad meeshan ku qarsata gadaal baad gashata nin qori watoo raadinayaa kuu yimid markaasuu ku yidhi maxaad ninkii ma haysa hebel ahaa waxaadna ogtahay inuu dilayo waxaad isticmaali kartaa waxaad beenna isaga ilaalisid asagaana aad ku celisid waxaad leedahay maa cindii shay-un maa cindii shay-un isla markiiba waxaad u fahmaysaa maa cindii agteeda kuma sugna shay-un waxba waxba ma arag laakiin maadaad inta mawsuulo ka dhigtaad waxaad oran kartaa maa waxa cindii agteeda ku sugnaaday shay-un shay waay haa waa ila joogaa wey laakiin maanta qofka ku yidha war hebel maaragta haddaad tiraa maa cindii shay-un u fahmi maaye maada mawsuulo inaad ka wado aad leedahay meeshuu jooga marka waa sarbeeb nebigu marka markuu rabo tusaale ahaan bari oo kale inuu ku duulo meel bari ka jirta dadka wuxuu leeyahay haddaan galbeed aado meel hebla yaa iga aadan yaa halkaa degan dadku marka waxay u wada malaynayaan tookadan inuu galbeed duulaan ku yahay bari ama koonfur buuna u socdaa marka tawriyadaasuu samayn jiray xataa kaanat ilaa ay ahaatay oo xasishay tilka taas alqaswatu ee duulaanka ah waa qaswatu tabuuk hazaa wuu duulay haa iyada rasuululaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalama fii xarin kulayl dhexdii shadiidin ee daran waqti aad u kulul ayuu nebigu safra wastaqbala wuxuu aaday safaran safarkaasoo baciidan aada u fogoo dhowr iyo toban maalmood la sii soconayo wa mafaazan iyo bahgooyo meel hayjad ah iyo wa caduwan cadowgaasoo kahiiran tiro badan wakhtigu waa kulayle meeshu waa fogtaha waa hayjad cidlaahoo waxa weeyaan aad oomana ah cadowga lagu aadan yahayna waa cadow aada u tiro badan fa jallaa wuu muujiyey lilmuslimiina muslimiintu wuxuu u muujiyey amrahum ujeedadooda iyo meeshay u socdaan buu u muujiyay jallaa laamku waa shadan yahay wuxuu awal tawriyeysan jiray maanta waa iska daayo wuxuu yidhi halkaasaynu u soconnaa sabab liyata'ahabuu say ugu diyaargaroobaan uhbata qaswihim duulaankooda diyaargarowgiisa uhba hamsadu waa godantaha ha-duna waa waa reebantaha uh weeye uh marka sidaa la yidhaahdo uhbada waxaa loo yaqaan maa yuxtaaju ilayhi fi safari walxarbi markuu qofku socdaalka yaho musaafirka yahay ama xaalad dagaal uu ku jiro waxa inuu safarka iyo dagaalka u kaalmaysto uu u baahan yahay diyaargarowga camburbireedka hubka sahayda waxyaalaha noocaasoo kale way uhbata qaswihin fa ahbara wuxuu nabigu u sheegay hum saxaabadii biwajhihi meeshuu u socda alladii kaasoo yuriiddu uu doonayo walmuslimuuna muslimiintuna maca rasuulilaahi rasuulka alala jirankii xaalay ahaadeen kaiirun kuwa badan ayay ahaayeen walaa yajmacu ma kulminaynin hum ayaga kitaabun qoraal xaafidun ee ilaaliya yuriidu wuxuu ula jeedaa addiinwaana diiwaan addiiwaana diiwaan buu ula jeedaa waxaa laga wadaa ciidamada muslimiintaoo jihaadka aadaya diiwaan magacooda laga yeeriyo oo qofka maqan laga xaadiriyo layidha hebel waa maqan yahay hebello waa joogaa wakhtigaa iyadaa ma jirin saxaabada nebiguna aad bay u tiro badnaayeen culummadu waxay sheegaan qaarkood nebi moxamed ciidanka maalinka uu watay soddon kun buu ahaa qolyana waxay leeyihiin afartan kun ayay ahaayeen ciidan aad u tiro badan weeye wax diiwaanoo ay ku wada qoran yihiinna ma jirine ruux walba iimaan iyo waxa waday ikhlaas iyo diinta ilaahi ha kor noqoto ciddii samaysa diiwaan oo dadka sidaa u yeedhayso ciidamada qorta cumar baa ugu horraysa la sheegaa qaala kacbun kacab wuxuu yidhi famaa rajulu yuriidu mid doonaya ma ahayn an yataqayaba inuu ismaqnaysiiyo jihaadka ka dhuunto ilaa danna wuxuu malaynayaa an sayakfaa annahu asagu sayakhfaa inuu qarin doono ama uu qarsoomi doono lahu asaga an sayakhfaa ujeeddadaas inay qarin doonto lahu asaga maa lam yanzil wa hadduusan kasoo degin fiihi asaga dhexdiisa waxyullaahi ilaahay waxyigiisa ninkii maalinkaa raba inuu dhuunto cidna ma tabayso tirobadno ciidanku intay ka qabaan laakiin nin walba wuxuu ka baqayaa ilahay baan waxba ka qarsoonay inuu waxyi ka soo dego nin walba taasuu ka baqahay macnaheeduna ma aha dad un iska waxa weya abukaatayaalho qowlaystaaho waxyigaa kaliya ka baqaya haddaan waxyigaasu soo degay nin walba uu dhuundhumanaya maahane dee munaafiqiin ba ku dhex jirta meesha ayagoo isindar ilaahay ka ahayn ayay waxay iska ilaalinayaan armu waxyi kaa soo degaa ku ceebaynay waqazaa wuu dulay rasuulullaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalam tilka taas alqaswata ee dullaanka ah xiina waqtigii daabat ay bislaatay ahimaaru wadilaalu hooskiina uu wanaagsanaaday midhihii iyo markaa soo go-ahayo wakhtiguna waa iska kulayle markay midhihii marka bislaadeen oy soo go-ayaan meesha loo socdana safar fog uu yahay geedihii aad ka baxaysayna harac iyo wada hoos ay yihiin wakhti noocaasuu rasuulku baxay ruux walba uu jecel yahay beertiisa wa tajahaza wuu garoobay rasuulullaahi rasuulka alla sala allahu caleyhi wasalam walmuslimuuna muslimiintuna way garoobeen macahu nebiga la jirankiisa fadafiqtu waxaan bilaabay aqduu inaan kala hayo likay atajahaza saan u diyaargaroobo macahum rasuulka iyo saxaabada la jirankooda fa arjicu waan soo noqonayay walxaa lam aqdi aana gudan shay-an shayna saakaan waxaan baxaya anoo isla soo diyaar garow galabtana waxaan soo noqonaya anaan waxba qaban fa aquulu waxaan isdhahaa fii nafsii naftayda ana anugu qaadirun mid kanaanahay calayhi cala listicdaad war diyaargarowga maxaa ka haysta waad kartaa baan is idhaahdaa falam yazal kama zuulin yatamaadaa inuu igu taagan yaho igu soo noqnoqonaya bi aniga arrinkaasu xataa ishtadda ilaa uu darnaaday binnaasi dadkii aljiddu socodkii aljiddu halkan waxaa loola jeedaa waa assayru weliba almubaalaqatu wey ku-xeeldheeraan dadku way dhaqaajiyeen fa asbaxa wuxuu noqday rasuulullaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalama fa asbaxa wuu waa bariistay rasuulullaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam walxaal almuslimuuna muslimiintuna macahu la jirankiisay yihiin walam aqdi anna aanan gudan min jihaazii diyaargarowgaygii shay-an waxba jihaaz in la yidhaahdo jiimka la kasriyo iyo in la kordhigo jahaaz la yidhahdo labaduba way bannaan yihiin fa qultu waxaan idhi atajahazu waan garoobi doonaa bacdahu rasuulka bixidiisa gadaasheeda gadaashiisa bi biyowmin maalin aw yowmayni laba maalmood hal maalin markuu rasuulku sii maqan yahay ama laba maalmood sii maqan yahay ayaan ka daba bixi doonaa uma alxaquhu markaasaan haleeli doonaa saasaan ku sheekaystaybi faqadowtu waan ka lahay bacdu markaa kabacdi bacda an fasaluu markay soocmeen kabacdi liatajahaza saan u diyaargaroobo fa rajactu waan soo noqday walxal lam aqdi ana gudaan shay waxba anoon qaban uma qadowtu waan ka lahay uma rajactu waan soo noqday walam aqdi anoon gudan shay an waxba qaban falam yazal igama zuulin bii aniga arrinkaasu in igu soo noqnoqonayo xataa asracuu ilaa ay degdegeen oo watafaarata uu tegey alqaswu duulaankii duulaanku ma tagee dadkii duulay ayaa tegey weeye tafaarata macnaheedu waxaa weeye faata wa sabaqa wuu tegey oo wuu dhaadhacay wuu hormaray wa hamamtu waxaan damcay an artaxila inaan guuro oo rarto oo fawdrikahum aan ka daba tago haleelo walaytani alla maan facaltu sameeyo alla ii ficnaan lahaydaabih inaan maalinka inta nebi moxamed ka daba rarto aan ka daba tago alla ii fiicnaan lahayda ma samaysay maya maxaa dhacay falam yuqadar la ima qadarin lii aniga daalika arrinkaas ilaahay ima qadarin bu fa kuntu waxaan ahaa idaa kharajtu markii aan soo baxo finaasi dadka dhexdooda bacda khuruuji rasuulilaahi rasuulka alle bixidiisa gadaasheeda gadaashiisa sal alei wasalam oo faduftu aan wareega fiihim dhexdooda axsananii waxa i murugelinayey annii anugu laa araa inaanan arkaynin ilaa rajula nin maahani maqmuusan la tuhunsan yahay calayhi dushiisa lagu tuuro annifaaqu nifaaq aw rajula nin oo miman dad ka mid a ah cadara allaahu alla uu u cudurdaaroo min aducafaa'i dadka ducafadaa ka mid a ah. wuxuu yidhi markii nebi maxamed ciidankii la tegey anoo dhaqaalana haysta dhallinyarana ah markaa magaalada dhex marayo baa waxaan isha mariyaabiyo ragga magaalada ila jooga laba qolo oo ragga ka mid ah magaalada ila joogay dad cudurdaar leh oo xanuunsan oo curyaamiin ah oo aan ayaga wax ceebu hadhow soo wajahaynin iyo nin markii horeba intaan la jihaadin magaalada dhexdeeda la oran jiray hebel waa munaafiqoo nifaaq lagu tuhunsanaan jiray labada qoloba midkoodna ifarax gelin maayo sababtoo ah haddii ducafo la yidhahdana daciif ma ahi haddii munaafiq la yidhaahdana in rag munaafiqiina dhexdooda aan ka dhex muuqdaay aad bay ii dhibaysaa buu waxaa kaloo la yidhaahdaa ilaa annii laa araa ilaa rajulan maqmuusan calayhi nifaaq maqmuuskaas culummadu macnaha horena way ku sheegaan oo macuun ah ama mutaham lagu tuunsan yahay waxaa kaloo la yidhahdaa mustaxqar ruux liito oo noloshaba ka dhacsanba ama ruux ilaahay u cudurdaaray walam yadkurnii ima xasuusan rasuulullaahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalama xataa balaqa ilaa uu gaaray tabuuka tabuuk dhowr iyo tobankii maalmooduu nebi moxamed sii socday ima xasuusan buy markuu tabuuk degay buu i xasuusta faqaala wuxuu yidhi walxal huwa nebigu jaalisun uu fadhiyo fil qowmi saxaabada dhexdooda bitabuuka tabuuk asagoo fadhiya maa maxay buu facala sameeye kacbu kacab war ninkii kacab ibnu maaligaha aha uma jeedee kacabme fa qaala rajulu ninbaa wuxuu yidhi oo min bani salimata reer bani salima ah laamku waa hoos dhigan yahay salima wey yaa rasuulallaahi rasuulkii allow ninkaasi magiciisa cabdulaahi ibnu unays ayaa loo yaqaanaa assulami waxaa jira cabdulaahi ibnu unays aljuhani oo aan soo marnay ninkii dilaaga ahaayoo gaalada layn jiray soo garan maysaan oo ninkii nebiga ciidanka usoo dumayo oo carafo ag deganaa dili jiray soo garan maysaan kaas cabdulaahi bnu unays aljuhani baa laodhan jiray kana cabdulaahi bnu unays assulami weeye ninkaasaa wuxuu yidhi yaa rasuulalahi rasuulka allow xabasahu waxaa xaniboo reebay burdaahu labadiisii macawsood iyo wa nadaruhu eegmadiisa fii cidfayhi labadiisa dhinacmadba midba mar uu fiirnayo ninkaasu laba maroo qurxo buu haystayoo intuu ayagii ku xaragoonayo marra dhankan fiirinayo laafiyoonaya marra xagga fiirinayo ku mashquulsanaa baynu ka soo tagnay waa hawl aad u khatar badan laftirkeeda rasuulka ilaahayo ku yidhi soo bax inaad marya ku mashquulshid iyo xaraga iyo isfiirfiirin fa qaala mucaadi bnu jabal baa wuxuu yidhi bi'sa alla xumaa ah, maa waxa qulta aad tiri nebi labadaba hor fadhiyaan wax baas leh oo xun baad ku hadasha wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye yaa rasuulallaahi rasuulka maa calimnaa ma ogin calayhi kacab bnu maalik dushiisa ilaa khayran wanaag maahe wacdalana wax kala ku ogeyn waa difaacay soo ma wuxuu nabigeenu sheegay walaalkii meel lagu xamanayo qofka jooga oo difaaca cirdigiisa ilaahi baa wejigiisa asagana naarta ka difaacayay sida awgeed dadka walaalahaya haddii lagugu agaxanto bisa maaqulta dheh gabar saxaabiyadu hadda ka hor saas tiri baan soo marraan u malaynaa talubtumay ahayd bisa alla xumaa maaqulta caaishay ahayd waa sax saas maaha umu mistaxa qisadii ifkiga markaynu maraynay oo ay tihi ta ciisa mistaxun wiilkaygu ha hoogo mistaxa alla wax baaslaad ku hasho ninkii reer badar baa leedaha marka difaac walaalkaaga muslimkaa ah, hilibkiisa waxaa ku cuna ku faakihaysan ayib fa sakata wuu aamusay rasuulullaahi rasuulkii alla sala allahu caleyhi wasalam markii mucaad ibnu jabal ninkii uu ka difaacay ninkii ayuu aamusay rasuulku qaala kacab wuxuu yidhi ibnu maalik falamaa goortii balaqanii ay soo gaartay annahu nebigu tawajaha inuu soo jahaystay qaafilan xaaluu yahay mid soo noqonaya warbixina waxay soo gaartay nebigu tabuuk waa ka soo dhammaado wuu soo socdaa welina waxaan dhex taagnahay bi raggii la tuhunsanaa iyo dadkii asxaabulcadaarka ee dumarkii ciyaalka baa dhex fadhiya xadaranii waxaa isugu keeyimid hammi murugtaydii wa dafiqtu waxaan bilaabay atadakaru inaan xasxasuusanayoon isku duwduwaya alkadiba been waxaan rabaa rasuulku markuu soo noqdo been inaan ka dharjiyo dharjiyobi marka beentii baan aruurinaya jamcinayaa isku duduwayaa duduwayaabi wa aquulu waxaan leeyahay buu yidhi bimaadaa maxay baan akhruju kaga bixi doonaa min sakhatihi rasuulka caradiisa qadan berri wastacantu waan kaalmayst calaa daalika arrinkaasoo beensheegga ah bikulli dii ra'yin mid kastoo ra'yi iyo caqli u saaxiibo min ahli qoyskayga ka mida buu yidhi falamaa goortii qiila laigu yidhi lii aniga falamaa goortii qiila laigu yidhi inna rasuulallaahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalama qad adalla wuxuu ahaaday qaadiman mid soo gelaya zaaxa waxaa iga zuulay cannii xaggayga albaatilu wixii been ahaa oo aan dhoodhoobay oo aan islahaa nebiga kala hortag meel allaala meelay ka baxeen baan aqoon waayeybi nag qalbigiiba waa faaruq qalbigii aan beenta ku duuduuday oo dadka kala soo tashaday xataa maba ahaba wa caraftu waxaan ogaaday annii anugu lan akhruja inaana ka bixi doonin minhu nebiga xaggiisa sala allahu calayhi wasalama abadan weligay bishay-in shay shaygaasoo fiihi dhexdiisa uu ku sugan yahay kadibun been fa ajmactu waxaan go'aansaday sidqahu rasuulka uu runsheegiddiisa sala allahu calayhi wasalama wa asbaxa wuxuu ahaaday rasuululaahi rasuulka alle qaadiman mid soo gala wa kaana wuxuu ahaa waa nabi moxamed idaa qadima hadduu ka soo galo min safarin safar badaa wuxuu ku bilaabi jiray bilmasjidi masaajidka guriga ilaahay buu ka bilaabi jiray magaaladuu soo galay qofku shayga ku weyn buu ka bilaabaa salaanta iyo waxyaalaha noocaas waxaa laga yaabaa safar hadaynu ka nimaano laba habeen markaan xaafaddeena soo joogno habeenka saddexaad inaan masaajid ka nimaano war hebel goormaa timi dhowr habeen baa jooga waa yaro daalanaa laakiin nabi moxamed guriga ilahay buu ka bilaabi jiray sal alla alih imaamu axmed wuxuu sheegay nebi moxamed dhaqan wuxuu u lahaa waqti barqina ayuu imaan jiray markuu safar ka imaanayo hameenkii magaalada ma soo geli jirin bannaankeeduu degayaa markaasuu amin barqadiya imaanaya masaajidkuu imaan laba ragcadood buu ku tukan dadka ayay kala war qaadanayaan guriga gabadhiisa faadimaahu ku labayn jira nebigu sal alei wasalam markuu faadimo gurigeeda ka dhammaado ayuu xaasaskiisa u gudbi jiray nebigu sal alei wasalam riwaayaataas waa jirtaa qayb ka mid ah axmed uu wariyey fa yarkacu wuu tukan jiray fiihi masaajidka ragcatayni laba ragcadood uma jalasa waa u fariisan jiray linnaasi dadka weli gurigiisi ma tegin dadku u fariisanaya waa la kala war qaadan falamaa goortii facala uu sameeyey daalika arrinkaa nebigu jaaa a waxaa u yimid hu nebiga almukhallafuuna kuwii la reebay oo jihaadka ka haray fa dafiquu waxay bilaabeen yactadiruuna inay u cudur daaranayaan ilayhi nebiga xaggii sala allahu calayhi wasalam wa yaxlifuuna ay u dhaaranayaan lahu nebiga wa kaanuu waxayna ahaayeen raggaasi bidcatan dhowr iyo wa hamaaniina siddeetan rajulan ee nin siddeetan iyo dhowr nin ayaa nebiga inta u yimid bay cudurdaar u sheegteen kow waa midda labaade way dhaarteenoo nebi maxamed waxay ugu dhaarteen ilaahay oo ay leeyihiin cudurdaarkayagu waa dhab fa qabila wuu ka aqbalay minhum adiga xaggooda rasuulullaahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalama calaa niyatahum waxii ay muujisteen waxay muujisteen muxuu ahaa waana dhaarteen cudurdaarra waa sheegteen soo saas maaha wa baayacahum wuu la baayactamay wastakfara dembi dhaaf wuu u dalbay lahum ayaga ilaahu dembigooda dhaaf buu yidhi wa wakala wuxuu u tala saartay saraa'irahum waxyaalaha u qarsoon ayaga ilallaahi ilaahi buu u tala saartay meel adag baa lagu xawilay soo ma jeedaa ilaahay baan kugu daayay mar haddii lagu yidhaahdo leanna dadka waxna waa wax daahir oo ka muuqda waxna waa wax inaga libsan oo inaga qarsoon waxaaga kuu qarsoon ilaahay baan kugu daaya haddii qofku ku yidhi rukni adag buu kugu ixaaleeyey wey waxaad dareemaysaa nabi moxamed cilmu qeybka intii ilaahay u sheego unbuu ka ogaa hadduu nebigu cilmu qeybka hawshan wax kaga ogaan lahaa sideetan iyo dhowrka wuxuu odhan lahaa beenaalayaal baa tihin cudurdaarra lahayn beentiinna waxaad ku dhaaranaysaana been wey ilaahayna dembi dhaaf uma weydiiyeen laakiin inuusan cilmu qeybka intii alla u sheega maahe wax kale ka ogeyn baa waxay keentay inuu warkoodiina run u qaato ilaahayna dembidhaaf u weydiiya baycana la galoo la heshiiyey nebigu sal alih wasalam xaggana uu yidhaahdo waxaad iga qariseen allaan u tala saarta fa ji'tuhu anugu waan u imid buyaanna siddeetan iyo dhowrka asagoo kama tirsana falamaa goortii sallamtu aan salaami calayhi dushiisa tabassama nebigu waa dhool la caddeeyo muusooday tabasuma almuqdabi ruux laga caraysiiye dhoolo cadayntiisoo kaleeto soo mararka qaarkood ma dhacdo adoo xanaaqsa inaad muusooto dhoollo xanaaq dartiis hamoodin marka farxada kaliya in lalo qoslo ibnu caa'id baa wuxuu wariyey kitaabkiisa almaqaazi wuxuu yii markaan rasuulka u imi fa acrada canhu markuu rasuulka u yimi rasuulku waa ka jeensaday kacb bnu maali markaasuu la hadlayo wuxuu yidhi rasuulki ilaahayow lima tucridu cannii maxaad rasuulka ilaahayo wejiga iga dadbisayo iga jeensanaysaa ilaahi baan ku dhaartaye maa naafaqtu walaa rtabtu walaa baddaltu wallaahi ma munaafaqoobin diintaada xaqnimadeedana kama sheekaysni qof diintii beddelay oo gaaloobayna ma ahiye ilaahay rasuulkiisioo maxaad iga sii jeensan markaasaa rasuulku su-aal weydiiyo wuxuu yidhi maa khallafaka maxaa ku reebay markaasuu u warrami doonaa uma qaala nebigu wuxuu yidhi tacaalo kaalay fa ji'tu waan imid buu yidhi amshii xaalaan lugaynayo xataa jalastu ilaa aan fadhiistay beyna yadayi hortiisa khaladku galay buu rabaa inuu ictiraafo fa qaala wuxuu igu yidhi nebigu li aniga maa maxay baa khallafaka ku reebay maxaa kaa reebay jihaadka alam takun miyaadan ahayn qad ibtacta mid soo iibsaday dahraka gaadiidkaaga aad ku duuli lahayd fa qultu waxaan idhi balaa haah innii anugu wallaahi ilaahay baan ku dhaartay low jalastu haddaan fariisan lahaa cinda hayrika adiga cid aan ahayn agteeda oo min ahli dunyaa adduunyada dadka jooga ka mid ah la ra'aytu waxaan yaqiininayaa oon arki lahaa an sa akhruju inaan ka bixi lahaa min sakhatihi caradiisa bicudrin cudurdaar aan u sheegtay inaan kaga bixi lahaa inuu ii caroodo sabab walaqad uctiitu waxaa la isiiyey jadalan ay fasaaxatan aftahanibaa la isiiyey nin aftahanoo afmaalaan ahayb waa kuwii soomaalidu ohan jireen hebel waa sheekh habaabis oo kaleeto macnaha ilaahay siduu warka ugu fududeeyey nin runloowana waa ahayo ilaahay qur-aankiisa tusaale ku sheego uu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu llaha wa kunuu maca asaadiqiin waa asaga iyo ragga wax laga hadlayo marka fasaaxada ilaahay isiiya haddaan maanta ku talagalo ruux intaan hor fariisto anoon cudurdaar lahayn inaan qanciyo awood baan u leeyahay bi aftahnimada ilaahay isiiyeybi walaakinii anugu wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye laqad calimtu waxaan ogaaday lain xadadtuka haddaan kuu sheega alyowma maantay xadiida kadibin sheeko been ah laakiin tardaa aad raalli iga noqonaysid bihi sheekadaas canii xaggayga la yuushikanna inuu dhow yahay allaahu alle an yuskitaka inuu igu kaacroodo calaya dushayda wala in xadadtuka haddaan kuu sheega xadiida sidqin war run ah warkaasoo tajidu aad igu caroonaysid calaya dushayda fiihi dhexdiisa tajidu jiimku waa kasrisan yaha innii anugu la arjuu waxaan rajaynayaa fiihi sheekadaa runtaa dhexdeeda cafwallaahi ilaahay saamaxaadiis iyo cafintiisa laa maya cudurdaar ma lahayn wallaahi ilaahay baan ku dhaartay maa kaana lii aniga ima sugnaan min cudrin wax cudurdaar ah wallaahi ilaahay baan ku dhaartay maa kuntu ma ahayn qatu weligay aqwaa mid la xoog badan yahay walaa ay sara mid laga dhaqaala run yahay minii aniga xaggayga xiina waqtigii takhallaftu aan ka haray canka xaggaaga faqaala qaala rasuulullahi rasuulka allah wuxuu yidhi sala allahu caleyhi wasalama ama haadaa kan faqad sadaqa run buu sheegay kacab ibnu maalig inuu run sheegay nabi moxamed baa sheegay sala allahu caleyh wasalam wamaa yantiqu cani ilhawaa hawadiisana nebigu kama hadlay wa waxyigu wuxuu ka hadlayo raggii kaletana muuse ohan run baa sheegteen laakiin baycana waa la galay ilahu dembigooda dhaafna waa yidhi wixii qalbigooda ku jirana allo ku daayey faqum istaag bu nebigu kac marka horeba wuu fadhiistay somayn xataa jalastu bayna yadayi somayna soo marin xataa yaqdiya ilaa uu xukuma allaahu alla fiika adiga arrinkaaga ilaa ilaahay uu xukumanay dhaaf fa qumtu waan istaagaybi wahaara waxaad soo dareero igu soo hoobtay rijaalun rag oo min bani salimata reer bani salima ah fatabacunii way soo raaceen biyo raggaas waa qoyskiis fa qaaluu waxay igu yidhaahdeen lii aniga wallaahi ilaahay baan kugu dhaaranay maa calimnaaka kugumaanaan ogaan kunta inaad ahayd adnabta inaad dembi gashay inaad dembowday demban dembi qabla haada hadda ka hor balaayo isku ogtaali nebi allow dembi waxaw cuudaar ma lahayn ilahay baan ku dhaartay geel baan haystay dhaqaalaan haystay iyo xoolaan laha iyo xoog baan lahaa balaayabaad hadda isku ogtaali walaqad cajasta ma waxaad kari weydood ka caajistay allaa takuuna inaad ahaatid ictadarta mid cudurdaartay ilaa rasuulilaahi rasuulka alle sala allahu calayhi wasalama bimaa shaygii ictadara ay ugu cudurdaarteen ilayhi xaggiisa almutakhalifuun maa sidii raggii horeo kale dhaarati wallaahi bilaahi tallaahi waxaa weeye cudurdaar baan lahayn maa tiraahda dhaaf baa lagu weydiin lahay oo baycaa nebigu kula geli laha sal alla alih faqad kaana waxa ahaa kaafiika miday kaaga filan tahay dambaka dembigaaga oo dembaka la kordhigoo nasculkhaafid lagu kordhigo istikfaaru rasuulilaahi rasuulka alle dhaaf dalabkiisa lakaadiga uu kuu dembidhaaf dalbo waa faacilkiio dib u dhacay lakaadiga fa wallaahi ilaahay baan ku dhaartee maa zaaluu reetolkay kama zuulin yu inay canaanayaan taaniibka waxaa loo yaqaanaa allowmu bilcunfi qofka in la canaanto si arxandaraana loo canaanto cambaarayn xoog leh bay dhalada iga rideenbi iyo qodqoditaan xataa aradtu ilaa aan doonay bi an arjica inaan ku noqdo rasuulka alle oo fa ukadiba aan bi nafsi naftayda oaan idhahda ma waxii hore mise hadda markii hore been baan kuu sheegay hadda iga dhagayso wallaahi bilaahi tallaahi cududaar baan leehay say geesaha iga jireen buy bay arrinkaa igu sugeen buy uma qultu waxaan ku idhi lahum ayaga hal laqiya ma la kulmay haadaa imtixaankan ma ciila jirankayga axadun qofna dhibkaanay haysta qof ila qaba oo nebi moxamed inta u yimid nebigu sideedoo kale ula dhaqmay ma jira qaaluu waxay yidhahdeen nacamhaa rajulaani laba nin baa jirta qaalaa labada nin waxay yidhaahdeen midla maa shay wax la mid ah qulta aad tidhi fa qiila waxaa lagu yidhi lahumaa labadooda midla maa shay wax la mid ah qiila lagugu yidhi laka adiga fa qultu waxaan idhi man humaa labadaasi waa kuwama qaaluu waxay yidhaahdeen muraarat bnu rabiic alcamri weeyaan muraarat bnu rabiic alcamri caynku waa kordhigan yahay miimkuna waa reeban yaha camri waxaana loo nisbaynayaa ree bani camar ibni cawf ibni maalik oo ansaar oo ree aws ah iyo wahilaali ibnu umayata alwaaqifi asagana waxaa loo nisbaynayaa ree bani waaqif ayaga laftirkooduna waa ree ansaareed oo ree aws ah labadaa nin baa la ii sheegay sheegayb fadakaruu waxay ii sheegeen rajulayni lii aniga rajulayni laba nin saalixayni ee wan wanaagsan labadaa ninoo qashahidaa xaadiray baderan dagaalkii bader labadaa ninoo fiihimaa dhexdooda ay ku sugan tahay uswatun in hamsada la godo iyo iswatun in la yihahdo labadu way ku dayasho waxaa su-aal ah culummada qayb ka miduna intaa u daliishadeen hadda saxaabigan wuxuu leey laba ninoo bader ka qayb gashay soo maa mutaakhiriinta qayb ka mid ah xaafid ibnu xajar wuxuu ka soo guuriyey inay yidhaahdeen labadaa nin ree badar ma ahayn dagaalkii badarra kama qayb gelin he saxaabigii labadaa nin yaqaanayoo kacab ibnu maalig baa wuxuu leey waa ree badar waxay yidhahdeen maya maxaad ku sababayseen baa waxaan ku sababaynaa la yidhi labadaa nin dembiga ay galeen iyo kacab ibnu maalig dembi ka weyn nin galay oo ree badar ah baa nebigu sala allahu calayhi wasalam faraha ka qaada xaatib ibnu abi baltaca soo garan maysaan oo jaajuusnimo la yimid oo nebi moxamed oo ree maka ku duulaan a waraaq u qoro yidhi war isjirooy soo garan ninkaasu ree badar buu ahaa ninkaasi markuu khaladkaa jaajuusnimadaa galay cumar baa wuxuu yidhi waa munaafiqa aan dile ka leexa nebi allow markaasaa nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam wamaa yudriika lacala allaaha iطalaca calaa ahli badrin maxaa ku ogeysiyey inuu ilaahay daalacday reer badar oo uu ku yidhi icmaluu sameeya maa shi'tum faqad kafartu lakum dembigiinna waan dhaafay ree badar waxaa rabtaan sameeya marka waxay leeyihiin jaajuusnimo iyo jihaad laga haray jaajuusnimaa daran kii jaajuusnimada sameeyo nebi maxamed abarjabka ku keenayna nebigu wuxuu yidhi ree faraha ka qaada hadday labadaani ree ahaan lahaayeenna nebigu wuxuu odhan lahaa waa ree la daayo sidaasay marka qolyo xadiidkan u daliishadeen iyo labadaa nin inaysan ree badar wuxuu leeyahy sax sababtoa ah waxaa ka imaanaysa qofka reer badar wuxuu doono haduu sameeyo in faraha laga qaado saasna sax maaha cumar oo ninka xaadib kusoo fakfakanayay ah baa wakhtiguu joogay waxaa khamre cabay nin loo yaqaano qudaamatu madcuun oo saxaabi ah xadkuu ka oofiyey muusan oon reer badar baa tee orod soco faqad qufira laka waayahay labadaan nin see loo gelayaa muxuu nebigu saan ugu gala wuxuu leeyahay xaafid binu xajar labadaa nin iyo kacab bnu maalig ayagaa waxay yidhahdeen cudurdaar maanaan lahayn soo saas maaha wax cudurdaar oo aan lahayn ma jirin xaadib ibnu abibaltacana nebi moxamedow ree makaa waxaa ii dhex yaalla hanti reerkaygii caruur iyo xaas baa meesha iga jiray iyo ehel aniguna ree maka maahi inaan gacan iyo abaal ku yeesha reerkaygana io ii badbaadiyaan baan warqadda ugu qoray dhibna aan la ii geysanin reerkayga waxaanan ogaa warqadaanu ilaah iyo rasuulkiisa inaysan dhibaynin cudurdaar buu sheegtay nebiguna cudurdaarka waa ka aqbala kuwaana cudurdaar ma sheegan nebigu waa ganaxay sal alla alih wasalam ma la faham labada qodob saasay marka culummadu ku jamciyeen marka laba nin oo reer badar ah ayaa la ii sheegay ma la gaara wallahu aclam sal allahu calaa nabiyina muxamedin waali